baabu وujub اnqiyaadi inkaansumawki waajibow sheeyen baabey lixukm الlahi tacaala ilahay xukunsheelin inkaansuma waajibow kaedian baabey wama wabaabu ma aladigi an baabey yaqulu shakibhuma kagola yaqulu man kagola huma kagola duciya huwa man kaling weere ila dalika ila inkaansuma untikalink weeri waumira huwa manka lamray bimacrufin wanaag la fariyowna huya huwa manka rareebay an munkarin munkari shela kureebi baabu wujubi lingiyaadi hingaansamo waajibo keediyan baabi lixukmi llahi tacaala ilahay hun shaylan hingaansama wama wabaabu wujubi ma aladigi wabaabu maalay wa wabaabu ma aladigiyan baabi yaqulu kagoolaw hu maag kagoolaw man kagoolaw duciya huwa manka lang weere ilaa dalika lingiyaadi inkaansamowkaas kaase lanki lanki weeri walika goolo fadinin baabo wa umira baabo yani wa kay wa umira huwa manka laamaray bimacrufin wanaag laamaray walika goolo fadi o nahuya huwa manka lakureebe an munkarin munkar lakureebi walika goolo fadiyen baabey qaala allahu tacaala ilahay may ka gooley falaa warabika fawarabikana ilahi muhamed rabiga kadhaarade laa yuminuna marumaayayaan hataa yuxakimu ilaa ka kadikadaayan kaad haakimkao kadikadaayan fi maagi haakimkao kadikadaayan shajarahu maaga dheehay baynahum baadiyo dheehi uma laa yajidu yon helaan fi anfusihim nafyaalkoodan helaan harajan cariirin helaan min maagina lacarir waas kalaytaad xukmidi wayusalimu kuingaansumayan tasliima ingaansuma kuingaansumayan waqaala allahu tacaala ilahi may kagolo inamaa inkalmahane inama kana o yani inama kana may bahaaday qawl ladina kuwi goolsho qawl muminiina muminiintu goolsho may layhaaday idaa ducuu hadi lang weero ilalahi ilahi intike lanka weero warasuulihi wa ila rasuulihi rasuulilahi lanka weero liyaxkuma huwa alina xugmiyo baynahum dhadiyo xugmiyo goolsho may lay haaday aya goolo ini samicnaa deegni waadacnaa cadini sila ini kagoolaan goolsho haadiyo waulaaika kuwaas oo saas eh hadii ilahay kitaabsha lankuweero rasuulka sunadiis lankuweero ilahiya sunhugmiya rasuulka sunhugmiya dherab samicnaa waabacna alaayaan wa ulaaika kuwaas hum kuwaas bes aye almuflixuuna ahani libanan ewar ilahay wa fihi fi lbaabi yani wa kay wainama inama inkalmahane kana gowl lmuminiina muminiinta goolsha may haaday idaa ducuu hadi lan weero ila llahi ila kitaab illahi lanka weer warasuli wa ila rasul ila sunati rasuli rasuulilah ila rasulsha sunadiis lanka weer liyaxkuma huwa alini xukmiyon lankuweer baynahum dhahdiyo xukmi faacilka marko ala langnag markoona liyaxkuma huwa rasuulka ini xukmiyo baynahum dhahdiyo xukmi lankuweer oso mahaani ilaa ah an yagulo inika goolan maahin samicnaa degni waabacnaa waanadini waulaaika kuwaas hum kuwaas iyo almuflixuuna hanilibaning falaax maylere wal al waliyal falaasin adhela wal al waliyal koob salaasin kubadbaado falaax lere anasu han wali dantiyona deren waliyo koobsalaana kubadbaadeen hanaswer ilahi wa fi fi lbaabi baabka fisha may kasugnaaday min alaxaadiisi axaadiis haalku mid ay may kasugnaaday xadiisu abi hurayrata abi hurayra hadisay kasugnaadi xadiiskaaso almadkuur la sheegay fi awali lbaabi baabka ushayka sheegay gablahu gabla lbaabi baabkan hortis wagayruhu baabkan hortis hadiiska laka sheegay kasugnaada hadis abi hurayra yani wa ka i wagayruhu wa fi lbaabi may kasugnaaday min alaxaadiisi axaadiis heshe ayruhu ayr xadis abi hurayr abi hurayra xadiska eyrka kasugnaaday oo min alaxaadisi axaadise axaadistaas oo fi fi lbaabi baabka fishay kasugnaadeen ruwiya may bal wuriya an abi hurayrata radia allahu taala canhu abi hurayra may lakuriya bala abi hurayra ninka gool lama nazalat marki degday cala rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay korshay marki aka degdi lilahi ilahay ale ma aladigi istaqara fi samaawaati samaawaat kasugnaadiya ilahay leya wama fi lardi wama aladigi ilahay leya istaqara fi lardi arad kasugnaadiya ilahay lay marki ayadaas ilahay adiji in tubduu hadii oo nayaw daahiridan ma aladigi fii anfusikum lafyaalkin kasugnaadi oo yani daahiridan faw tukfu garidan hu maagasoy garidan yuxaasib isaabtamay kum isin allahu taala ilahay asinna isaabtama bi bimamaal asin isaabtamay ayadaas marki la adiji ya may adkaaday dalika algowlo goolkaskaasa wa adkaadi cala asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki asaabtis korshoo ka adkaadi faato seeden rasuulallahin seeden sala allahu alayhi wasalam asaabtiya rasuulka seeden adokaasa eedan dhibe uma barakuu fadheeden cala rukabi jilbiyaalshoo ka fadheedeen rasuulka otisa fadheeden fagaaluu meereen ey rasuulallahi ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo yani waa kay mahay kullifnaa walnima shagay min alacmaali acmalyaaleshima walaagenanima shagay nubiquna anun awoodno asalaata lanima shagey waljihaada lanima shagey wasiyaama wasadagata lanima shagey wakad unsilad wal dejiye calayka korka hadi laayatu aidantan e korka laka deji walaa nudiku nanunun maawoodna ha aidantan e maawoodna walal walabi naftin ulubtin hakadiyo balsin lisaabsametasoy onuna tanyede maamud yani saren ahay qaala rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay markaasamere turiduna fadaasana an taqulu ini artanga fadaasana kama qaala ahlulkitaabayni lamadi kitaab eelkoodi ka goolen yahudi yareen oo kareeran fadaasana ahlu kitaaben kaso min gablikum hortin haaden ku kugoolen kugoolan fadaasana samicnaa dheegnay waasaynaa seren masalan samicnaa dheegnay waasaynaa waanacaasin serena saasertan fadaasana saasan adkeena bal goolo saasertan isu dhaafe goolo dhaha samicnaa dheegni waadaanaacadini dhaha gufraanaka nasaluka ilah kasuaalan gufraanaka dhaafatintaa kasuaalan rabanaa ya rabana rabano wa ilayka ilah adantikewaan almasiru nabi shahaati adi wa nakinagadaanasadahaw kaalu may kagooreno samicnaa dheegni waadana adini yani gufraanaka nasaluka ilahu kusualan gufraanaka dhaafatintaas rabanaa ya rabana rabano wailayka adintika wa ilahu almasiru nagashahati falama ktara'a marki akriyeenoha alaayata algowmu goomki akriyen wadalat alsinatum carabyaalkoon ang nuglaasay biha bilaayati ng nuglaasi yanzal allahu taala ilahay meadije fi isriha isri laayati aydaas ilahay badisha may hadije ilahay amana arasuul aayadaas hadiji amana may rumaayey arasuul rasuulka yar rumaay ilahay an ka kaaaye rasuulka rumaaye lilay bimaag yar rumaay unsila hua maag lahadije ilayla rasul handiji min rabbi rabi rasuul rasuulka rabi sheeshel an kudiji yar rumaay walmuminuna waamana almuminuna muminiinti onu rumaayen ilahay an kumarkaata nagdainiyo rumaayen muminiinti onu rumaayeen kullunki kasta oo rasuulkii muminiinte aamana huwa kulug rumaay bilahi ilahi rumaay وamalaaikati malaaikati lah ilahi malaaigisa rumaay وakutubi kutub ilah ilahi kitaabi halshe rumaay وarasuli rasuli lah ila rasuli halshe rumaay laa nufarigu gaailina halka goolayan a rumaaye laa nufarigu naxnu mashal saaraan bayna axadin aad mashal saaraan aadkaaso min rusulihi rasulilahi ilahi rasul iskumide وaqaalu may kagoolena samicnaa dheegnay waabana adini gufraanaka nasaluka kasualan gufraanaka dhaafatintaas رaبنa ya رaبنa رaبhano وiلyka dntik وanalمasir nalshahati falama facalo marki o faleeno dalika اlmadkura faleeno oo hinkansameen samicna وaadana yo elen yanask الlahu taعala ilahi naski ha alayata aayadi o wain tubdu ma fi anfusikum o tukfuhu yuxaasibkum الله lah aayadi ha ilahi naski way oo yani hugun she naski faanzl الlahu taa aza وajala ilahi maadije laa yukalif الlah ilahay makalifaayo mama shageeya nafsan naf makalifa ilaa wasahaa wasa nafsi nafsiyade daagidya lay kakalife a daagidya wali awood laa nafsiyan sugnaadi ma walaagi kasabat iya kasbaton sugnaadi wali kheera iyo kasbat wacaleyha nafta korshe mayaadey ma walaagi ibtasabat kasbato oo naftaasoyin kasabta korshe wali dembeen iya kor kusaaranyin wa rabbana gaaidina may kagolen rabbana ya rabbana ra asxaabti gaalu asaabta mayreen rabbana ya rabbana rabbahano laa tuaakid anta adan gobotayna una ninka goboto ina sina adun hilmaangno o mismena asdana una gef qaala allahu tacaala ilahi meray nacam ha malsin goboda yani wa kay may ka kagolena rabana ya rabana rabano walaa taxmil ungun baartay alayna korkaan isran uleys ungun baartay kama amalta ungun baartay hu alisra uleys sugay cala aladiina kuwii korshoon kun baartay min gablina hortaan ahaadeen qaala allahu tacaala ilahi meray nacam ha masin kun baaraw qaalu aduna saabti mer rabana ya rabana rabano walaa tuxamilhum baartoyna un mawal ninkum baarto ilaa daakata laa quwata awood lanaa un awood ininlahan bibimama qaala lahu taala ilahi meray naam wacfu anta dhaalo hadina saad merena wacfu anta ilah afi ana un afi wafir dhaaf lanaa un nin dhaaf warxamna haris naa una nin haris anta ad mawlana naasirka aniyarta fansur gargaar naa nin gargaar ala lqawmi qoom korsho ninku gargaar qoomkaas alkafiriina qaala lahu taala ilahi meray naam ha sawaama yuri hadiska muslimun muslim iyo hadis fuliyey an abi hurairaa radialahu taala anhu al abi hurayra may ka gole lama nazalat markaa degday cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay markaa ka degday lilahi hadi aayatu layna faacilkaade lama nazalat cala rasuulilahi markaa ka degday hadi aayatu aayadan tagna ka degdi wahiy aayadana lilahi ilahi yale ma aladigi yalay istagara fi samaawaati samaawaat hadis kasugnaadi wamaaba ilahi lay istagara fi lar larad fisa kasugnaadi ilahi lay wain tubdu hadi daahiridan ma aladigi fi anfusikum anfusina fiyaalkin kusugnaaday gulursin wali kajar hadi daahiridan aw tukfo garidan hu maagasa garidanba wali hoosin kajar i wali afka hadlan i wali hoosin kajarda yucaasibi saabtame kumisin allahu ilahiya bi bima maagasin alaayata alaayata aydalmeser ayadaas marka ilahay hadijiye istada may adkaaday dalika alqawl qawl llahi tacaala ilahay goolsha adkaaday ala asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha saartis korshoo ka adkaadi faataw markaasa saartiseeden rasuulalahi anseeden sala allahu alayhi wasalam uma barakuu fadheeden cala rukabi jilbiyaaliya ka fadheeden min alburuki yay jalasula wa fadheeden cala rukabi jilbiyaalsho ka fadheen rasulka otita fadheeden fagaalua saartimereno ey rasuulalahi ey ta arfunidilay wa ey rasuulalahi ya rasuulalahi ilahay rasuulkiisiyo yaa ta mashuure saasay langahadayma ey ta naftiebay ani wa kay arfunide ey rasuulalahi ilahay rasuulkiisiyo kulifnaa una walnima shageey min alacmaali camalyaale she ma camal yalinima shagey nudigu nanun awood ku camal kusugi awood camal un awood yalinima shagey asalaata salaada lanima shagey ay waljihaada lanima shagey wasiyaama sooma lanima shagey wasadaga lanima shagey intaasoy korro noo saari intaasoy awood mo wakad unzilad may ladijiyey calayka rasuul lah ad korka hadi laayatu aayadun tang lakidiji walaa nudigu nanunun ma awood ha alaayata aayadun ma awood mo oo wal ala wali guluubtinga kadiyoodan watawal singobade wali ah, daahirkan kaadalang i wali galbinkan sharob wal singobadeetasoy ma awood melan hoob nafta wali hoosaha kadhi oo masalan hoob galbaga kadhiyo masalan hebiley oo furunto galbaha kadhido dhan lakingobada walba hoosaha kadhi badi lakingobada hadalka hon ah, ficilka hon galbaga markoo kadhiyo walba hoosaha kadhiyo dhanba lakingobada una tan yeede ma yani meelku fokadaan mooshineelan mana ma awood ma tan yeede walaa nudiiguna ma awood ma ha alaayataidama awood ayda nagangliyo shamamasar markaasa qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shemere turiduna fadasan are an taqulu ini ertanga fadasana kama sidi gaala kagoolen aalul kitaabayni lamadi kitaab tawreediyo injiila langajeede lamadi kitaab injili tawreedaysi helsosi kagoolen ay ahlu kitaabkaasoo min qablikum isin hortingaaden sidi ereen samicnaa deegni laakin wacsaynaa asin ye erena taas artanga isina fadasan ari an erten saas bal guulu dhahaw samicnaa dheegni ilaah qawla kaa dheegni waadacnaa amraka ilaah amarkana adini sadaha maana gufraanaka nasaluka ilaah kusualan dhaha gufraanaka dhaafitintaa kusualan rabana ya rabana rabano walmasiru wa ilayka ilah adantikewa almasiru nabishahaati sadahaw qaalu meerena asaabti meerena samicnaa dheegni waadacnaa adini gufraanaka nasaluka ilah kusualan gufraanaka dhaafitinta iya kusualan rabana ya rabana rabano wa ilayka ilah adantikewa almasiru nabishahaati falama ktaraa markii akriyeyha alaayata aayadii markii akriyeeno alqawmu qoomkii markii akriyeen wadalat nuglaatay wadalat khulucday yani wa kay alsinatum yani wadalat alsinatum carabiyaalkoodon khulucday ang nuglaatay hingansantay wa wadalat alsinatum carabiyaalkoodon hingaansantay iya bilaayati aayadin hingaansantay ya anzala allahu caza wajala ilahay may hadijiyey yani wa kay fi iriha iri aaya fi iriha yani wa kay fi ifriha ifri laayati aayadan gadaalshe gaalo meereena yani samicnaa degni waadana gufraanaka rabana ya rabana rabano wa ilayka adantike almasiru nagashahaati falama gatara alqawmu marki afeenha aayadi wadalat lasinatu alsinat lqawmi qawmka alsinadiyo nag nuglaatey unkudocday lahalil ya bilaayati aayadin nuglaatiye anzala allahu taala ilahi mehadijey fi ifriha ifri laaya ay bacdaha lay wa bacdaha bacd alaayati ilahi aydin tan ibadisha ilahi meadijey amana rasul adiji amana rasul rasulki rumaay bimaagi rumaay unsila landijiyey unsila huwa maag ladijiyey ila ila rasul landiji min rabi rabi rasul rasulka rabi shayshalan kudiji rumaay walmuminuna waamana almuminuna muminiinti on rumaayeen yani wa kay saas way kulon kikas amana huwa kulig rumaay min arasuli walmuminiin kikasaba amana bilahi ilahi rumaay وamalaikati malaaikati la ilahi malaigtisa rumaay wakutubi kutubi la ilahi kitaabyalsi rumaay warasuli rasulilahi ala rasuulyaal shiruma laa nufarigu gailina halka goolan laa nufarigu nahnu nmashal saaran bayna ahadi ahad mashal saaran ahadkaaso min rusuli rasulilahi ala rasuli sumide waqaalo may kagoolena samena dheegni waadana adini gufraanaka nasaluka ilah kusuaalaan gufraanaka daafatinta kusuaalaan rabana ya rabana rabahano walmasiru nagashan ilayka adantika ilah haati saka goolen falama facaluu malki falen dalika almadkura falenga nasaka allahu tacaala ilahi nasak malki aydin hinkaan sume oo samicna waadanayo ere yanasak allahu taala ilahi ha alaayata aid yanasak faanzal allahu ilahay meesijey caza aalibhaday wajala winadi laa yukalif huwa ilahi laa yukalif llahu ilahay ma mashagayaw nafsan nafa mashagayaw ilaa wuscaha ilaa baagataha naftiyeede baagadiya iyo karaanshe waliya awoododay kama shagayawa laha linafsi naftiyan sugnaadi laamunafwa ma walaagigtaka kasabad hiya nafta kasbato wali nafta tiidiy nafta wali kasbato kheere acmaale kheere taas ale ka akhirlinjaasiye wacaliha cala nafsi naftumay korshe haaday oo lure korshe haadayo ma walaag iktasabat iyo kasbat waliya samaysato dembe aniya korsheeyin wali kheren iya skulew rabana gailin gaalumay kagolena saasi rabana ya rabana rabahano laa tuaakid antan gobtoy na nin gobtoy inna sina hadin hilman iyo o akbana hadinu gefnoog qaala lahu taala ilahi merinamha masin gobda hadi hilmaanta yasgiftan gefin isyam walka korweli waay umaduntan rabana gaalo adina saasime rabana ya rabana rabano walaa tacmil anta ngun baarto alayna korkaan isran ulees ngun baartoy yani wa kay ma maa yafkulu xamluhu wal uleyskay ulow umbaaro shay ba ulees nagalaw ninkun baartoy wa ay yani wa kay walaa tacmil alayna korkaan ngun baarto isran ulees kama sidi camalta ngun baartay hu isrega ala aladina kuwii korshoon kun baartay oo kale min gablina un hortaan ahaadeen qaala may kako qaala allahu taala ilahi meray naamha rabana gaala gaalo saarto merena rabana ya rabana rabano walaa tacmil anta adin humbaartay na unamaanin humbaartay abaagat awood lana unalahin bibimama maaga awood inin lahin qaal allahu ilahay meeray nacmaa masin kumbaara wacfu cafi gaalo meeran wacfu ilah afi canna unigana naafi wafir dhaaf lana unindhaaf warhamna arisna anta ilahu mawlana nasirkaniyata fansur gargaar naanin gargaar ala qoomin qoomninku gargaar qoomkaas alkaafiriin qaala allahu taala ilahay meeray nacmaa sawa muslima muslim yawadis kuriye baabun fi nahy reebo yen baaba yani lbidaaci bidciyaalihi sheli reebo wamuxdataati lamuri aramyaala laadelsio la reeb yen baabey baabum finahyi reebo yen baabey an ilbidaaci bidiyaalhisho la reeb wamucdathaat lumuuri umuur waxyaalahood laadadelsiyo la reeb yen baabey qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay famaada may bacda alxaqi hagbadishe may haadi ila dalaalu baadanimo ma ahin walkala jara hagbadishe baadanimo walkala jaraan ama jaraan famaada may bacda alxaqi hagbadishe may haadi ila dalaalu baadanimo ma ahin wa qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay ma farabna unmutamna fi kitaabi kitaabkan karimka dhadis dhadis min shayin shay makutan wal kastaba kitaabka bal ka adey sar ilahi ma faradna umakutabna fi kitaabi kitaabka dhadis makutan min shayin shay makutan wa waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay fain tanaazactum hadii doodan fi shayin shay ka doodan farudu radiyahu shaygas ila llahi ila kitaab illah ilahay kitaab shay radiya waila warasuli waila rasuli waila sunati rasul rasulka sunadiisa radiya ay ay ayil ayil kitaab wasuna lingajeeda wrasuli wailaa sunati rasuli salanijeed hay waqaal lahu fasirorang mari waqaal lahu taala ilahay may kagoray waana hada kan ya siraabi wadaday haati mustaqiman hal i siraadka ki toosan tattabicu hu siraadkan kan iraha walaa tatabicun raten asubula yani wadiyaalka laablaabka en marten fatafaraga huwa subulki yani sinashaltabo bikum isin an sabili sabiil ilahi ala wadidisa shasin kula shaltabreed waana kan ye siraadi kan bes ye siraadi wadaday haati wadaday tan waa yer ilahay mustaqiiman haali dariigkii toosun wadaday toosun tan wa tan mara kitaabkii sunada kaamal fala fatabicuu raha hu asiraada siraadka raha walaa tatabicuu nrateen asubula wadiyaalo murmuryaalka laablaabke wadawiinta wadada dhiniya mabahaas taasay dada dhumiyaasen rateen walaa tatabicuu nrateen asubula wadiyaalki murmuryaalke marteen sabiilin lijamiyay subul kijamiy walaa tattabic marten asubula wadiyaarka yar yar darig oo fulanfoolka aho wiinage kaasoy mara kan laablaabken marten wa oo fatafaraka huwa sobolkisugaadsaltabobikumisinsilsal an sabili sabiil lahi ilahay wadidisaisinkulisalsabre waqaala lahu oo dhuntan ritan welen wa waqaala lahu taala ilahay may kagoolay gulda nabi lahi muhamado in kuntum hadiisin tuxibuna ku jeel allaha ilahay jeel fatabicuu rahani aniraha wa yuxbib jeeladey kumisin allahu taala ilahay sin jeeladay وayغfir waa la dhaafay lakum isin duنوbaكum dembiyaalkin yasin dhaafay وalaayaat ayaad ayaad alwarisat fi lbaabi baab النahyi an البidac وamdasat اlmur orore aayaadkaasoy kasiratn ti badan macluumatn loogi waay وamal aحadis aحadis fakasiratn fahiy aحadis nafsiye kasiratn ti badan jidan dhab ahaan badan o wahiy aحadis yade oo nahiy bida bidacdi iyo muxdasat اlmur reebayan kusheekoy ayan aحadis yade wahiy aحadis yade mashhuratn ti shuroti waay fanagtasiru nahnu una gaadsadaan ala darafin ala darafin geebya ka gaadsadaan minha min alahaadis ahadisaskay kumid ka gaadsadaan rubiya may luriya an aishata radi allahu taala anha aisha may bala kuriyey yani qaalad aisha ni kagori qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shemay kuoray man axdaa lankia dersiyo man gofal gofi huwa manka dersiyo fi amrina amarkaana dhatis diintana dhahabi amarkaan dhatis hadersiyo hada kan eh amarkaan binaanki alo kan eh lanki maashe hadersiyo laysa huwa maag hane minhu min amrina amarkaanun kumid hana dersiyo fahuwa huwa man radun mardudun kiliradi waay usilik radiyo saa dersi mutafaqun aleyhi hadidi mutarbiin leo mutafaqun aleyhi hadiskana mutafaq waay wafi riwaayatin limuslim qala nabiyu naumay kagolay man camila lanki amal falo camalan camal amal falo laysa amruna laysa aleyhi amruna laysa amruna una amarkaanan hane aleyhi cala camali camalkaas korshay amarkaanan haan fahuwa camal kusuge radun madudun aleyh la man kusuge korsheelilkaradiye man camila lanki camal falo camala camala masal laysa aleyhi ala lcamali camalkaasu susuubyahay korsheynan haane amruna amarkaanang haane ununan amarna suubi fahuwa camal kusuge radun mardudun hiliradiya korsheelkaradiya waay وعan jaabirin radia الlahu taعala canhu qala jaabir may kagoolay kana rasuul الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasul sha may adag ida khadaba huwa rasuulka adi onay khudbaafriyaa ixmarat may gadud nagadaayana ah, aynaahu ayna nabiy nabo labin sindood iya gadud nagadaayan wacalaa may kor nagadaay sawtu sawt nabiy nabo soodse kor nagadaay wastada may dorsadaay alabuhu alab nabiy nabo dhiribsee dorsadaay hataa kaanahu ana nabiya nabog lamide mundiru jeisin ciidan ladigaw lamide yaqul huwa mundiru jeiska soy kugoola sabaxakum sabaxakum lcaduw wamasakum lcaduw sidoo kale war odok odowka yani dadyahow dadowka waa baragaasinka aadanyi galabtaasinka ka aadinyi lay oo kaliye ya rasuulka saldoosh naglaan iribse dorsadaay wayaqul nabiyu nao may kagoolay bucistu an walaybi ana ani wasaacatu ani saacdagi ama lahnabi kahatayni lamadan farnyaad oo kale iskaana ya lahnabiji wayaqrinu nabiyu nabaga hariiriyaay bayna asbucay asbucay nabi naba lama farnyaad asabaabati walwusa fardheeraysiyonayaw yani waa kay yani farta kale rasuulka larig taasaar idin jarilamada ama iska dheeri saa iskeenaarahay iyaamag manaanis wayaqul nabiy na may kagoolay ama bacdu bacd almadkuur fa ina khayr alxadiidi sheekatan khayr badan kitaab llahi ilahi kitaab sheliska sheekoy waay wa khayr alhadiy hanuunka an khayr badanna hadiyu muhamadin sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi muhamed hanuun she waay wa shara alumuuri umuurta an shar badanna mucdasaatuha mucdasaat lumuuri umuurkaodlaha dersi waay wa kula bidcatin bida dalaalatun bad waay uma yaqul nabiyu naw may kagolay anaan owla axaqu ki xaq naba badan ya aha bikuli muminin mumin kas iya kaxag naba badana min nafsi nafsi lmumin muminkaas nafkisa ku kaxag naba badana man taraka lanki kutaba maalan maal kutab falyahli fahwa maalkasoy liahli ahli ahliman mankaas elsheel leh ay yani waman taraka lanki daynan dayn kutabon aw dayaacan ala ay halawtu kutab awlaadi walsaase kutabon fa ilaya ay fagala u daynihi dayntis gudowshe ilayana tikewa haadi وacalaya yani wa ka saas way wahay وacalaya وanafakat ciyaalihin وanafakat ciyaalihi mankusiga ciyaalshay nafakadisna calayana korkay ahaati tawama yura adeskana mslima mslim muslim iya wuri wa an jaabirin radi alahu taala anhu qala jaabir may ka golay kana rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasul shay may haaday ida khadaba huwa rasuulka hadii khudba akriyo ixmarat may gaduud nagdaayena aynaahu ayna nabi nabo nabi sindood iyo gaduud nagdaaye waclaa may kor nagdaaye sawtu sawt nabi nabo soodkeena koran koranka ay kor nagdaayo marki khudba akriyaw yani hindooshayna gaduuda nagdaaye langarifan oo kal gaduud hindooshay nagdaaye waclaa sawtu sawt nabi nabo soodkeena yani ha kor nagdaaye may wele xaqiigi iyo surnyi rasuulka sala allahu alayh wasalam xaqiigada lagahay lang ali lankiisu beniyo gala doono adaabkaasan damboy lang ali lankiisu rumaayo jina gala doono jinadaasan damboy to aragahay kalkun dadkiyani waa kay masalanti teedan kas ka iri may darsadaay alabhu alab nabiy nabaga caridiis idiribsheya darsanaaday hataa kaanahu ana nabiya nabaga ba lamid eh mundiru jaisin ciidan launtiga lamid eh ah. lahingaamiyo ciidan lantiga oka lamid eh ah. yaqulu huwa mundiruljeisha soy kagoolaw sabaxa alcaduw hodowkiya waa barislay kumising waa barisi wamasa alcaduw hodowkiya galbaysray kumising sinka galbaysir yaraw ciidanka yani waa kay lanka hingaamiyo ojananke madaxke yameregda dodowki wahaka marki baryahasin ka aadinyi isdiyaariy sifeelen lahadle maana ka yoome kaha isdiyaariyasele haye galabtaasin ka aadinyi dowki man fidhiida yere taas oo kale rasuulka lamid hay oo ma rasuulka may ban digahaye hodowkaas hada oo muuqaalka addunyadii alme e hodow oo macnawi ah oo aakhira jaro yani waa kayha naartas iyo cadaabsha iyo ilaahay caradiise taasa saabtanku digeereed markaasa usadon mundiru jaisin oo kale noda hataa kaana ana nabiya nabagba lamide mundiru jaisin ciidan landigow lamide yaqulu mundiru jeeska kugoraw lamide sabaxakum lcaduw odowkya kumisinsin kuwabarisidi wamasa lcaduw odowkya galbaysada kumisinsin galbaysidi sida erawb lamide mana taasaan digi jari hay saasye rasuulka dadka digi jaran sheega jari yani wa kay saas waay wayaqulu nabiy naumeraye bucistu an walhaybi anoo nabi yani khatim lambiya ahaa walhaybi ana an an oo rasuululahi ahayo wasaacatu sacda kiyaamaka haatayni lamadan farnyaad oo kale iskana aya laana biyera rasul lamaa farnya lama shaldheer saacadiyan saaseskenan didaalkeyd yani umad kale koyas naba kale koya majar wayaqrin huwa nabag hariri bayna asbuucey asbuuci nabi naba lama farnya lamnatiyo hariri wa assabaabati iyo hariri walwusta fardhereysi sabaabad sabaabad iyo musabied iyo hariri lamadan oo kale iskeneer mana hadda maymagalakurog yani mear suman ishan qarn oo kale lamaray rasulka samisha lakurog amantu saas lahay wayaqulu nabiyu naba may ka ama bacdu bacd almadkuuri faina khayr alxadiisi sheekatan khayr badan kitaab llahi ilahay kitaab shay waay wa khayr alhadyi faina khayr alhadyi hanuunka an khayr badan hadyu muhamadin nabi lahi muhamed hanuun shay waay sala allahu alayhi wasalam wa shara lumuuri aramiyaalatan an shar badan mucdathaatuha mucdathaat lumuuri umuuriyaalka soy koahi kuwood oo laha jersiyaw yan shar badan waay wa kula bidcatin bida kastana faina kula bidcatin bidca kasto tono bilawda kastana lalaalatun baad waay uma yaqul nabiy aumay kagolay ana anaan la axaq ani xagnimo badan bikuli muminin lan kasta mumin ani kaxagnimo badan min nafsi nafsi lmumin muminka naftiis ani kukaxagnimo badan man taraka lanki kutawa maalan maal kutabwa falyahlihi man gofal gofki taraka huwa man kutab maalan maal kutab hanti kutab falyahlihi fahuwa maalkasay liahlihi liwarasatihi warasatihima man kaasay waarisiintiisa lehani dhahlaayeen yasku lew waman taraka lanki kutawa daynan dayn kutaw yani wa kay o layaacan ay awlaad oo kale halawta kutabo o dayaacan halawta kutabo awlaadi yatiimin walaase ku tabo fa ilaya fagalaa daynihi fagalaa dayni daynima mankaas deentis gudowshe ilaya nanti ka ahaadi wacalaya wanafakatu ciyaalihi dayaci ya dayacga iyaal oo kale wanafakatu ciyaalihi mankaasay iyaalsha nafakadiisna calayana korkay ahaati sawama yula waasina muslimun imaam muslim iya weli wacan lcirbaab binu sariyata radi allahu tacaala canhu cirbal bin sariya may lakuriyay xadiu xadiu cirbal cirbal hadisay lakuriya hadiskaasoo asaabi hanin dhagay fi baabilmuxaafadati xifdiyaw baabsha ninka dhagi cala sunati sunada korsheeli xifdiyaw baabsha ninka dhagi hadiskaas yantan kasugan waay baabun hada baabun fi man yan baabay huwa manka jidooyey sunatan dariiga dariigadaasoo xasanatan winaagsan o sayiatan sunatan man sana lanka jidooyey sunatan dariiga sayiatan hun jidooy yan waay baabun fi man yen baabey sana huwa manka jidooyey wadabiyey yani walbilaawy mana walkheere bilaaw sana yani sunatan suno dariigadi dariigadaasoo an sanatan wanaagsan o sayatan baabun fi man yen baabey sana huwa manka jidooyey sayatan tahun jidooysun qaala lahu tacaala walfayli lanka bilaawy walhun lanka bilaawy lamadu qaala lahu tacaala ilahay may kagoole waladina ku yaquluna kugohay gooleen rabanaa ya rabana rabahano hablana yani waakay kay habhigoy lana ning hugoy وacbaad الرحmani aladina silay وacbaad الرحmani ala raman adoomin shaymay bua badanyina aladina kuya kumide cibaad الرحman yaquluna kagoolen rabana ya rabana rabano hab higoy lana un laantana ning higoy min azwaajina zawjiyaalka naysho ning higoy waduriyatina وamin duriyatina awlaada naysho ning higoy kurata acyunin indhiyaalo goboobsho ning higoy sa kagoolen ya cibaad الرحman kumide وajcal welna unun wel lilmutaقina mutaقinta ninka wel imama imam ninka dadka mutainta imaamninka welaa hadi ad lankada imaam asab eh. dad mutain aleeyayin adin ina qiiman badanta daliilin asab kalka wajacal ilahu welna niwel lilmutain ahaan ilaha goobsadaayan imaam ninka welo hali dadkaad imaam nagati mutain ay adin imaam nagati arang eedan guyin kalku yani ilahu mutainta imaam ninka wel hana saa cibaaduraxman kumid eh waqaal lahu kalku imaaman to imaam alalan hingaamiya kheer dadka hingaamiya kalku wajacnaa lilmutaina imaama mutagintani khairka galan gobolaay kingaamiya ilahay niwel babun fi man sana sanatan xasanatan mutagina imamka nagati sanatan xasanatanti umana waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay wajacalnaa weelni hum yani wa kay may kawelnay aimata yahduna biamrina ambid ilahay wa wajacalnaa may welnay hum ambid ilahi yani may kawelnay aimatan imam yaala o yahduna hanuniyaaya ahe markay soo dafayla biyan hanuniyaaya biamrina kanuniyaan idinka idinkaniya markaniya kanuniyaaya sa ala subحaana watacaala iya kagooliwa oo mird laya layaacan leeraay hamuudani yani o layaacan layaa lanki kuta layaa maylaywaha maa yuksha an yadricahu wal al warini halaawan lakoorsada min alciyaali وagayri ciyaali keyrti eh. taas darki ciyaala kafasirni وacalaya wanafaqat lciyaali calayana waakadirni hamuudni taasa kuta wajacalnaa ilahay mayla qaala lahu taala ilahay may kagoolay wajacalnaa weelni hum yani may kaweelnayhen duriyata ibrahim nabiy llahi ibrahim awlaadis may kaweelnay aimata imam yaliyawel aimadaasoo yahduna hanuuniyayan biamrina amarkaan ka hanuuniyaya kalku mahiba mansarna sanatan hanuuniyawki amarkaana walka hanuuniyayan li imam langra rahaayo kheran raaw ya imam leray an abi camri abi camar may lakuriyay magaasha jariir bin cabdillaahi radialahu taala an jariir may lakuriye kaala jariir ninka goli kuna una may haanay fi suduri nahaari kuna una may haanay fi sadri nahaari maalinta ulkeediya may haanay cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul jagdisa roogni fajamay koye rasulkumayn koye qoomungan koye qoomkaas oo curaatun daw qoomkaas oo mujtaabin nimaari yani qoomkaas oo mujtaabin nimaari yani daryaalshana gooye awil cabaay kubeertiyaalkooda gooye mutagalidi suyuufi seefyaaltoona garab garab galaden seefyaalkoona garab galaden garabka galaden caamatuhum caamatulqoom qoomkaas aktarsho min mudara qabiiladii mudara isay ku ahaadeen bal kulluhum kulu lqowmi qoomkaas kullu jawaabo min mular mudar gabileedlaa ku ahaadeen fatamaraha fatamacara may oona yaw doorsoomey waju rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa wajisa iyo doorsoomay limaagi darteed ra anabiy nabagareebiin bilgoom qoomkas karig min alfaakati fakiirname eh. yani dharaangnimadiyo iyonayo dhibaatadiyo kumuuqut fakiirnimadiyo gaajadiy kumuukuto rasuulka alhiisudan wijite rasuulka doorsoomi fadakala nabiy nawagali bayta wagali uma kharaja min bayti bayt nabiya kubay faamara nabiy bilaalan amari faadana huwa bilaal aadami waqama huwa bilaal adimi fasala nabiy nawa tukiisiye binaasi dadkiya tukiisi uma bacda dalika marki salaadi kubay bacdisha wa khadaba nabiyu nabo khudba akriyon surmi faqala mustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul semay kadole ya ayuha naasu dadaw kuanho itaguu rabakum rabin kaobsada aladi rabagaas oo kalaga huwa rabag abuuray hum isin san abuuri min nafsin sin ku abuuri naftaasoo waaxidatin aadam eh aadam sin ku abuuri koobsada rabagaas yani ila akhiri aayaati in allaha tacaala ilaahey kana huwa ana haaday ragiibanka ilaali alaykum korki may haaday ragiibanka ilaaliya walaayatu aayat aayadaas alukraa aayadaas kaliya rasuulka akri ay walaayat lukra alati aayadaas oo fi akhiri alcashri ya ayuha aladina aamanuu kuya alina rumayno itaqu llaha ilahay goobsada waltanduri firidoy nafsun naf kasi firidoy maa walaagi wal yar walbadan gadamad hormarsadas riadin baran hormarsadas tasaddaga liyatasadag rajulun oo kale tasaddaga ficil kabar oo kale kabar oo bimacna insha kabariyatun lafdan inshaaiyatun macnan umana oo kabariyatun lafdan tasadaga sadagey rajulun rajulka oo sadagay min dinaarihi yoobol sadagay oo kale nagda waana manaa amara lagnajeed hadkasadag tasadaga rajulun saas darteed langal hagadire liyatasadag rajulun liyatasadag rajulun rajul sadageyo min dinaari dinaari rajul rajulka dinaar shay wal kudhiibo min dirami dirami rajul rajulka diram shay wal kudhiibo min thawbi thawbi rajul rajulka dharshay wal kudhiibo ay min saaci buri buri rajul rajulka burshay suud shay wal kusadageyo min saaci tamri tamri rajul rajulka timirsi suud shay wal kusadageyo xataa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahy rasulsa ilaa kagoolo walow bishagi tamratin bahatin lam wala hadiibo walow bishagi tamra timirto dhinisha bahatin lam walsadag faja rajulun rajulkoo lakoy rajulkaasoo min alansaari kumide bisuratin boorsado iyo lakoy boorsado lakoy kiishko kaadad kafuho kafu rajul rajulka galanti sigday tacjizu ini ajisto anha an ilkafi ka yani anha an surati boorsadii ko ajisto sigday gaado ay galanto ka gaado aysin buut bal kad acjazad hiya galantu anaato ajistay gaado hayti boorsa winga lakoyle ay uma yani wa kay saas a uma tataabaca annaasu dadki israac raaceen hataa raaytu ilaana ku arag yalay saabiga di kuriyahay kawmayni lama garoor lama garoor ilaana ku arag kawmayn kaasoo min dacaamin e dhinigo wa siyaabin wa min siyaabin garoorkona garoorko dacaame garoorkona dhare hataa raaytu ilaana ku arago waja rasuul ilaahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa wajisiana ku arag yatahallalu haal wajigu sigaaftinaaw kaanahu ana alwajha wajiga lamid e mudhabatkon yani bil oo kale lamida sing nuura wejisay rasuulka sala allahu alayه wasalam faqala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahay rasulsa may ka goole yani man sana iri man sana lankijidoy fi lislaam islaamka nati sunatan dariiga hasanatan wanaagsan kijidoy falahu faliman mankaasoy wadada faylabi maylaya ajruha ajr yani sunati sunadi ade ajarseeyalay wa ajru man of ajarseelay amil camal fal biha bisunati sunadaas ka camal fal min badi badi ma man ka badi shay ka amal min ayri an usa min غayri an yanqusa nuqsaama la-aan min ujurihim ujuri taabiciin walmatbuuciin wa han dadrahi han larahi ajaryaansho shayin shay ku nuqsaam la-aan waman sana lanki jidooyo fi lislaam islaamka nati sunatan dariiga sayiatan honka jidooyon kana calayhi calaama mankaas korshay may haaday wisruha wisru sayiati umaatadi hadee dambisha korshay wa wisru man qof dambishayna korshay wa camila camal fal biha bisayiati umaatadaas camal fal min bacdi bacdi man manka bacdi min ayri an yangusa nuqsaamiyo min awsaarihim dembiyaalkooda isho shayin ku nuqsaam la-aan rawaa ma yuriy hadiska muslim muslim iyo wuri waay wali gariiba ho adkaay ye sheekh sii fasiraay gowlahu mujtaabinimaari go-yaalshona gogooyen kagooli huwa biljimiya laakri mujtaab wa bacda alifin iyo baaunga laakri mujtaab wabadaso muaxadatun wanimaaru macnaahu jamcu namiratin namiratin go la jamiyey namira nimaaraka jamci wahiya kisaon garbasaar min sufin suf isa ku ahadi mukhadadun la jiidjiidi way wa macnaa mujtaabiha macneed laabisi gundudayha siyaabtiyeede yani gundudiyo ay gad kharau dhambalen ha siyaabto dhambalen si ruusi madaxyaasho dhambalen goyaalki dhatlkabujay madag hagidishaato ma gaban madag hagidisden wa waljawbu macnaahu algadcu gooyo wa minhu min dalika almacnaa macnagaas kaase heshe wa qawluhu gawlulahi taala ilahay golshay ku ahadi wathamuda hay wathamuda aladina wadkurus thamuda reer thamudus aladina soo jaabu gooyen asfakra dhidhaafi gooyen wilwaadi waadi ka gooyen dhidhaafi waadi kabajisaden eyna hatu goren hu yani wa kay astakra dhidhaafi goreeno wakadacu gooyen hu astakra dhidhaafiyadaasi gooyen wagawlu gawlu nabiy wagawlu gawlu raawi raawi goolshay kama caraka gooli huwa bilcayni alakri cyn almuhmala tila dhibaatri ey tagayara doorsoomila wagawlu gawlu nabiy laba goolsheed ey taragay kawmayni bifatilkaafi alakri walamiha lamilkaafi kawmayni erey subrayni subratayn lama goorta lama goorta yani wa kay lamamaya lama goobood waay dheh komayni wa gawlu gawlu nabi kaanaka wagawlu gawlu raawi raawo goolshay kaanaha kaanaho ana wajaho waja nabi nabag wajishay waa namid mudhabatun bil okal waa namid si nura huwa mudhabaga bizari dal laakri dalkaso almucjamat lah dabisiya la akriyay wafatilhaya laakri walbair muhada qalahu warkaas may ka goolay algaadi ciyaad waayr wasaas ka goole wasaxafa may tasxiifiyay bacdom wasaxafa gadiyen hu lafdagaasay oo mudhabe ya bacdun bacdigooda gadiyeen tasifya kasameyn galade faqaala bacdu meeray mudhunatun mudhunatun yar bidaarin alahri deelkasoo muhmaladkana dhibactiray yani walamilhaay alahri mudhuna wabinuuni alahri wakada sudatan ah labada may ka labdiga alxumaydiyu laakin wasaxiyu kan saxiga almashhuur mashhuurke huwa alawalu kan ululay wa walmuraadu ujeedad b mudhanatun mudhana muraada maylay wa cala lwajhayni hala ati walmuraad ujeeda bi bilafdi lafdog lankumuraada cala lwajhayni halkasood mudhubatun iyo mudhunatun walilerog asafa saafanamiy walisinaaratu nuura wujishay nuuray bilo kale nuuray o kale waay saasay macnakasamaliya hadiska huyarahay an abi camri abi camri mayli kuriyay magaashay jarir bin cabdillahi radi allahu taala an qaala jarir may ka golay kunaa mayhanay fi sadri nahaari maalinta awalkeediya mayhanay cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka abdisa roogni fajaa may kooye hu anabiya nabag mayn kooyena uno rasulka baris loogno mayn kooyena qoomun qoom ya kooyen qoomkaasoo curaatun gagaawo qoom oo gagaawano gagaraano ya kooyen qoomkaasoo mujtaabin nimaari qoomkaasoo mujtaabin nimaari yani go'yaalkoodana la gagooyey mujtaabina annimaara mujtaabina gagooyen annimaara oo kale wa mujtaabin nimaari dharyaalshana gagooyen qoom oo garbasaaryaasha wa annimaari jamcu namidinta uslew garbasaaryaalkooda gogooyen mujtaabiina gogooyen iyo hadlay qoomkaasoo curaatun yani waa kay masalan qoomkaasoo curaatun mujtaabin nimaari haalayin goyaalkooda kuu gogooy mujtaabiina taas kordhownta xaalanamalkanasjamgaas jamlmudakar salim mujtaabin nimaari goyaalkooda haalayin kuu gogooy aw ilcabaai shakraawa ha aw ilcabaai goyaalkooda le garbasaaryaalkooda kubeerta aba maylan kasay yani waa kay kubeerta go kakna laylamijee aw ilcabaayi kubeertiyaalkoodan kugooyey mutaqalidi suyuufi seefyaalkoona garab kabsadi ki kasta seeftis garabkan ka jarto fi sabiillahi jihaadan bahe taasi inga kooyen caamathum caamat lqawmi ey aktarhum aktar lqawmi qoomka aktarshona min mudara min qabiilati mudar mudar qabiiladeed ku ahaadeen bal kulluhum kullulqawmi qoomka kulishona waaba min mudara ku ahaadeen kulishooba mudar ku ahaadeen fatamacara may badoorsoomey wajhu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha wajise doorsoomi lima liajli maagi darteed yala doorsoomi ila annabiy nabag argay din bilqoomi qoomka ka arg min alfaakati fakiirnima e fakiirnimada dadka kumuguta daraade wajise doorsoon nag fadakala anabiy nabag gali gurishe gali uma kharaja anabiy nabag habahi dadki walnaman gobdako rasuulka sala allahu alay wasalam langmaalgaben o mahayne rasuulka sala allahu alayh wasalam maali wala asba dang makulahayne buuro dhonga kudalbadaa ini deeb nagda laakin dang makulahay sudiri kolkan guriga galiy habahi dadki xaaladiyon aragahay marki dam rasuulka yani dadka kulmeyna daraadiye faamara nabiy nabaga amari bilaalan bilaal ya amari duur ba galahay urtagaasoy faamara nabiy bilaalan amari faadana huwa bilaal aadami aadan aleri aadam waagama huwa bilaal agimi salaadi duur balirog fasala nabiy nabo tukisi binaas dadka tukisi mafulka macduf binaas ya tukisi uma khadaba nabiy nabo khudba akrimin dalkiya koray khudba akriyonagadi faqaala nabiy nabog may ka goole fi khudbati khudbati nabiy nabo khudbis may ka goole ayuha naasu dado kuwan ho itaguu rabakum rabin koobsada aladi rabi koobsada halag abuuray kumisinsan abuuray min nafsin nafsin ku abuuri naftaas oo waaxidatin asin ku abuuri ilahay koobsada alihi oo munaasabo mana aayid may munaasabngeta isindong hal nafa isketingo mana kuli ki ajame ki arabe kuli naftoos kulijeedana sadalviatin dadkana dalaben neta aayid mafhum dadkan isinsiina dalaben aayid walalankaadahaysaas ilahay koobsada rabin koobsada alihi san abuuray isindong nafta sin ku abuuri angatdharamanosaa iyo isin dhon lankoole ilahay sinku aburi ofkoole sinku aburi ilahay rabagaasa koobsada ila akhiri aaya in allaha taala ilahay kana huwa ilahay may bahday calaykum korkin ragiibanki ilaaliya san aragaw acmaalinkom toloolahaad ilahay ragiiba san ilaaliya walaayatu aayad aayadaas o lukraa aye yani waa kifaahay walaayatu aayad aayadaas lukraa kele alati aayadaas oo aakhiri lcashri kusugnaatin ahe daraa huwa rasuulka akrileyen aayadaas rasuulka akriley o walaayatu mubtada likuel khabir lang weydiyo naglaas walaayatu aayad wahay aayadaas oo kale alati aayadaas oo fi akhiri lcashri kasunaatin dara nabiy nabu akri wahiya aayada mayle waha ya ayuha aladina aamanuu kuya lainabarumaayano ittaqu llaha ilahay koobsada waltandur hifilidoy nafsun naf hifilidoy ma walaagi gadamad hiya naftiele horumarsadaas liadin baran horumarsadaas naf wali baran horumarsada faday oo qiyaama horumarsada fadi ifiriyoy e ifiridoy e baabu sadaka linjeeda gabalka wala sadageelo fadaa aayada korkan langaragooba wala iso horbaxsada fadi usin yaalililay wasanburi fiirido nafsu naf ma walaagi fiirido gadamad hiya nafta hormarsadaas likadin bara ilan wali adi dhiibata akra keelaase lamb wali ona hormarsado fiiriyo tasadaka rajulun liyatasadak rajulun way yani lafdisha hoob la fiiri kabariyo macnaashan inshaayo inshaayidi oo kale korkan gadiraane tasadaka rajulun liyatasadak rajulun rajul isadageeyo min dinari dinar rajul rajul dinar shay kusadagayoy min dirami dirami rajul rajulka diram shay kusadagayoy min tawbi tawbi rajul rajulka dharshay baclo kusadagayoy min saaci buri buri rajul rajulka burshay burkaasoy suusay kusadagayoy min saaci tamri tamri rajul rajulka timirtis timirtaa suusay kusadagayo lamb wali haaya dhiigoy wala kudhiigoy minta tabciliyo oo dinar ahlu dinar ta dinar kuwa kudhiib oo diram shagada ta dinar kuwa kudhiib hadii darka shagaa wala kudhiib hadii yani burkishageeso beeladeeso barolkudhiib hadii timirkishagees timirtolkudhiibsan hataa qaala nabiy nabag ilah kagol walaw bishagi tamratin lamba calaa gadri daaga yani wa kay saas tasadaguu calaa gadri daaga daagidingadirsa sadagey walaw bishagi tamratin timirto farursha bahale timirto dhinisha bahadiibtan yastan walehna dhiibay sa rasuulka eli sala allahu alay salam fajaa rajulun rajulkooya koy min alansaari rajulkaas oo min alansaari ansaare kumid ah koyay bisuratin boorsado yala yala kooy kolku wada faylabiya firi sababta walwinga bilaaw walwin kalku wadidi oo xadiska dho meelni waafaga untu reed maana lankan oo walhal dhiibay hoob leri kofa isnaki bakay idingnagaday wala idiyaalay hoobtaa kabuuyay sheeni mana wada fay dadki dhonka dayden lang argo idooyo lang nagaday wali sheena ali sheena nagadireed iyo kalku wada fayla biti man sanac sanatan reed inta ku bilawday yani baabka meelig waafagay faja rajulu min alansaariya bisuratin boortulukoy suradaas oo kaadad sigday kafu kafu rajuli rajulka galanti sigday tacjizu hiya kaftiyaedayni cajista sigday ana an surati an hamliha suradi mubaro sheeg inko cajista sigdi bal kad cajazat hiya kafti waab caajisi waan haato gaadwaay galantis wal gaadwaysanta o waan haato gaadwaay yasheenyalay oginga sheen oginga bilaawi mana uma tataabaca annaasu dadkiya israa raaceen dadkiya langlaargoob idang nagaday walisheena ula lamb inta lang ahayd mesil intalka kuse kangal intala kuse masaajidlakis uma tataabaca annaasu dadkiya israaraahayen xataa ra'aytu yari masalam raawog hadii kuriyahay jarir bin cabdillahi albajalima hataa ra'aytu gaala jaabir mere hataa ra'aytu ilaa an ku argo jarira leh ay gaala jarir mere hataa ra'aytu ilaa an ku argo kawmayni lama goobod an ku arag ay dacaamkana gabalkoo goobeelan kuuse dharkana gabalkoola kuuse hataa ra'aytu kawmayni ku arag kawmaynkaasoo min dacaamin dacaame wasiyaaben min siyaaben eh hata raaytu ilan ku arg waja rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa wijisian ku arg yatahalalu huwa wijig abtuna kaanahu ana lwaja waja nabiy naba wijisa lamide mudhabatun yani wa kay bil nuuras oo kale lamide mudhabatun bil nuuras oo kale lamide sin abtina wijisay oo bil oo kale nagad mudhabatun bil oo kale lamide faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam kalku faraci may walay asxaabtiya hadalkii shay intikaadadenga lam walisawoodi sheeni gabalki kalkun dacaam iyo kara bui buisimi kalkun faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki markaas sameeray lanki gootu kubilaabi alamanay man sana lanki jidoy fi lislaami islaamkan dakis sunatan dariiga xasanatan wanaagsan lanki jidoy sad lankaas oo dhay boorsado buuta keenay oka lanki wadadan fayda sida islamka dakis bi falahu falima mankaas way mayliya ajruha ajru sunnati dariigadiyeeda ajarshayalay wadada subi ajarshayalay horta suba subiyay taas haddana wa ajru man qof ajarshayna lay camila camal falay biha bisunati dariigadaas ka camal min bacdi badi man manka bacdi shay ka camal fali oo lankada bilaaway kheerkan bilaaway dadki kala kadayden inti oo wala dhiibe nog ajarshona leelile min gayri an yanqusa nuqsaami la-aan min ujurihim ujuri mahi yani min ujurihim ujuri yani wa kay taabiciina walmatbuciina hani onay taabacgahay min ujuri ujuri yani saasayba hay man amila man camila taasala mirkanagdahay man taasa bimacnaa jamace kolku yani min gayri an yanqusa nuqsaami la-aan min ujuri ujuri man era korta min ujuri ujuri man oo dhamayleahay wa ajru man camila man taasa macnaa dad badan ka dhis wa ajru man duul ajarsho camila camal fal biha bisunati min bacdi camal fal min ayri yangusa nuqsaami la-aan min ujuri ujuri man man kaaso ajaryaalkooda hishe shay nuqsaam la-aan lanka oo adad wadada faylabina inti iska camal faleno kadayden ajarsho hele yoogi oo oh, naftiyo oh, lankakadaydeen ajarshayoona oh, kaamilan halaan lang ajarshil nuqsaam yawma jar min gayri an yankusa nuqsaama la'aan ah. min ujurim ujurima dulkaso ajaryaalkoodaysho shayun shay nuqsaama la'aan ah. tan kheer lankijidooyo waman sana lankijidooyo fi lislaam islaamka lankijidooyo sunatan dariiga sayi'atan hunjidooyon kana wisruha wisru sunnati sunada usijidooyo oo dembishe dembigale hun dembishe wa caleyhi yani calaa man manka korshay haadi waman wawisru man of damb dul dul dambisona korshay haati camila camal falay biha bisunati bisunati saya wa bisunati saya lanka ka camal falay min bacdi bacdima manka badishay oo lanki wadohom biyey masalan hada habilaaw masalan yani gaabil ha kubilaaw aadam alishay gaabile iyo waldilow habilaaw dambidow ukti hormalkasa jar aadam abuna aadam awlaadis walyarnahay midla dilaan o lama lama dhaladaayano saasay ahay mintaan ahaan dhalaasi aw awlaad kalku yani wa kay saas adudahayan dadku dhanbo kalkun kalmintaan olooladi horti jawartikajarti oloolada demb migil shelka dare saas oo kale nusada daraay kalku yani waa kay gaabila reed marki demb haabil dili kalku waldilow malkasa jar marki dili hatantigaadi si saare wadwada jare si weelo sin duga kasua walaalkee dilay shilaayka nagati mana kalkun walhun bil usi bilaay waldilow dhiig dulkulakdeed usi bilaaw alana ilaa yawm alqiyaama lambili dilow aja dambi shay dareere wadon abi mana kalkun dhambu aduhun gurbaan lanka bilaawi kadalika lay musik lanka bilaaw ilaa ywm lqiyaama damishan dareere lay walbuhun lanka bilaawi isun damishan dareere wali kheere lanka bilaawin in dareere isun ajarshan dareere lankiraha mana waman sana kana aleyhi alaa mangman korsheymay haaday wisruha wisru sunati sayia sunadii humayti wada dembishe korshay haade wawisru man duul dembisho korshay haade camila awa man kacmal fal biha bisunati sayia sunada hung lanki kacmal fal dembishe korshay haade wa min ayri an yanqusa nuqsaami laaan min wsaarihim shayin a min ayri an yanqusa nuqsaam laaan min wsaarihim wsaariman duulkas oo taabiciinta dembiyaalkood hesho shayin shay nuqsaam laaan dambi shay kaamilan hele ki kastabua ajar lanki ajar bila kheer bilaa kheer kas daskireen usun ajar shay kaamilan hele rawaama yuri wadeska muslimun iyo weli kalkun wada yani wa kawlaho qawl raawi raawi kaolshay mujtaabin nimaari go'yaalkood gooyanka kooli huwa biljimi jin alaakri lab ahaan wa bacd alalifi biljimi alaakri wa bacd alalifi mujtaab alifta bacdishana daaun ahaadi mujtaab daawadaasoo muwaxadatun lahaldhabisay mujtaaba hoosgaalewa wannimaaru macnaahu jamcu namiratin namiratin lijamiyay nimaarati jami wahiya namirad maylilijeede kisaa un garbasaaro min suufin suufe waay kisigaas oo mukafadin lijiid jiida jiidin diidin dilim dilim leh la lajidiiday dilim dilim leh kisa kisaagaasoo kusifey kisaagaasoo mukhaadon dilim dilim leh oo lajidiidi oo go oo neer jiidin jiidin lew kaasa kaasa kutarigana reer madaga galaden yani wa kay calaa ruusi maday madashoo galaden tale wa macnaa mujtaabiha mujtaabi gunduden haani maartasa gunduden macneed ey laabisi gunduden waay gooyana reer gunduden galaden way laabisi gunduden ha go- yaalkasa gunduden kad karabuu dhambaleng ha animara dhambaleng fi ru'uusi madaxyaalshoka dhambaleng wa boog iyo weleng atanti bujeng madagalbenre unti intadan kuraara taas kalo hay wahay waljawbu joog maylan kasay waljawb mujtaab mujtaabtas waljawbu algadcu gooyo waay wa minhu min dalika almacna macnigaas wa qawluhu qawl llahi taala ilahay golshahaadi thamud aladina ilahay kakori wadkur isna ilahi mamed thamud aladi thamud reer thamudus aladina thamud jaabuu gooyen astakra dhadhaafti gooyen bilwaadi waadi gooyen eyna hatu goren u astakra dhadhaafti goden ohay yani goren wakadacu gooyen u astakra yani waa kay dhadhaaftiyedahayti gooyen umaoor dador dadoog le hoosaasay ahay buurtuna burusku samaysdaayana dhatiyo bujaayana waadi ka samaysada jiren oo lamaraw ka samaysada jiren kolka yani dadbimaan maclushaahis haduna fadayn mayba jaabutas iyo mujtaabtasa isku macna e gooyo isleyin intaasay mudaas wasamu yani wa gawluhu gawlu raawi saawo goolshay tamacara doortoomi kagooli huwa bilcayni alafi tamacara ayntaas almuhmalati ladhibaatiray ey tagayara wajhu wajhu nabi naba wejisee doortoomi tamacara wajhu tagayara wajhu rasulka wejisee doortoomi waay kaeyt wagowluho gowlusa gowlu raawi raawo goolshay raawo mayle wa xadiiska lanka wuriyay saxaabiga margayso jariir bin cabdillahi ilbajalila jariirkaas wagowlu gowlu jariir o erton iwa gowlu raawi ismid le wagowlu gowlu raawi raawo goolshay yani kagooray masala raaytu aragi koomayni lama gorory aragi kagooray bifatxi lkaafi laki koomayni walamiha kuumayni ey subratayni lama gooboday wa wagawlu gawlu raawi taawa goolshe ma gawlu gawlu jarir jarir goolshe kaanahu kaana wajhahu waja nabi naba waa limid yani wa kay mudhabatun mudhabatun bil waa limid kagoori bil gabalshe bil gabalshe waa limid si nura wujishay kagoori huwa bidali alakri labdahaan huwa mudhabaga bidali dal alakri dalkaas almucjamati ladabisiye wafatxi lhaayi haada hoos kordhowsha la akri mudhaba wabilbai bayaadba wabifatxi lbai mudhaba baado kordhowshan wal akri baadaas almuwaxada si ladabisiye daala may kagoolay hu goolkan kan e mudhabatun taas may kagoolay algaali ciyaal gaaligi gaalulciyaal leeraay waayr ayr gaali ciyaal gaalo ciyaal heer shee gooleen wasafaxa wasaxafa may tasxiifiye tasiif may leray shagol oo sikal lang akriya la galado galadoa وaصaxafa may taصxiifayo hoob laga galadu manaa srilanshagalay masagalanshagliyo وaصaxafa may taصxiifiyey oo galaday lafdagan kan bacdon bacdl ay wa ka masala bacdlculamaa culamada bacdigood iya galaden faqaala bacdu bacdigi may kagoolay mudhunatun yar mudhunatun yani meli onayaw haytay hodhay daal hayti may kuweli bidaali hodhay bidaalilmucjamati daal la dabisiyahay hadda may kuweli deela kuweli bidaalin burya may laakriya bidaalin del yal akri daalkaasoo muhmaladka la dhibactiray walamilhaayi hada ree godowsha yal akri wabinuni nun al akri waay mudhunatun mudhunatun yal akri wakada sdatan yalabadamay labdiyay hu allafda lafdaga mudhunatunta may mudhunatunta may ka labdiyay sheekh lxumayd imaam lbukaari sheekh sa xumaydiya taas laakin wasaxiu taas tasciib layo galado ha wasaxiu sado saxiga almashhuur mashhuurka maybua huwa saxiga mashhuurka alawalu kan ulu oo ki ul eraayay mud yani wa ka mud mudhabatun bil gabalsha oo kale kaas waay lamadaba iska fasir kolka sheekh maylay walmuraadu najeedo bihi bilafdi lafdigalan kumuraado cala lwajhayni lamad wej korshon haalhaan oo mudhubatun yani leer iyon hoo mudhunatun leeroob ki hore meha mud mudhabatun mudhabatun ay ki hor kan lamaano mud mudhunatun sudo lamadaba kolka asafaawlaylanjeed maanasho walmuraadu najeedo bihi bilafd lafdigalan kumuraado mudhunatun iyo mudhabatun walileeroob lafdiga bi bimuraad muraadu bi bilafdi kumuraadaw cala lwajhayni in jaraynaha adun ka dareersano cala lwajhayni lamada waj ka dareersano lamada lafdi ka dareersano macnaha mayle wa asafa saafanimo kan wijishe manaa bil okel saafan hay wasina walistinaarat nuura lay way wijishe eed nuuray bil okel saafan hay nuuray lay mana ooba farax iyo saafnag lahay an ibni mascuudin cabdillaahi ibni mascuud may kuriyay radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naw may goray laysa min nafsin nafsun naf majarta naftaas oo tubtal iya naftila dilaw ulman liajli ulmi ulma daraadisan dilaw majart ilaa kana may haadeeyo dembunga si bilaabay ala cala bni aadam aadam unogsi ala wali ibnigi ala wali horay unugaas ibni aadam oo ki horeeya korshe may haaday kiflung nasiibun haade min dami aadami nafsi naftiyeede yani waa kay dhiigsheeya nasiibun haade may wali lianahu anna bna aadam aadam unogsi ala wal hore akana may haaday awala man shaksi horeeye horeeya san na jidooye algatla wadunga bimana ay dilo oo dulmo lili dilo lanki kowta bilaabay sahay naf kasta dulmo li dilo nasuna dambi kuley reed yani man sana sanatan sayiatan tilay hoday hoday sheegan ilay an ibni mascuudin radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay ka goolay laysa min nafsin nafsun inta zaaidilay a laysa min nafsin nafsun nafmajar naftaasoo tubtalu hiya naftiyeede la dilaayo dulman liajli dulmi dulmo daraadiya lin dilow majar ilaa kana may haday cala bni aadam aadam nogshay awalu man katala bni aadam wahuwa kabila lra katala may dilay akaa walaashay haabila haabilka ilo badana haabil ilo badana haabilkiya kot may dilay haabila dili mana lamadaas kolka lamadiya reer dembisho kankalkaadiyo yani wa kay laysa min nafsin nafsun nafmajar naftaasoo tugtalo iyo nafsiyeeda ladilaw dulman liajli dulmin dulma darteeda lindilaw ila kana cala bni aadam ibnu aadam korshay may haaday ibnu aadamki alawali hore korshay may haaday kiflum nasiibum nasiib ahaade min damiha damki nafsi naftaas ilaa yawm alqiyama ladilaw ulma ladilaw damsheeye nasiib unkaade nasiib kule sun may wali lianaho wadalika arinkaas kaase faafitun waxaasin arin jarto dhabe may wali lianaho ana bna aadam alawal kana huwa ibnu aadamka may haaday awala man shaksa kin horeeye haaday abilkaas wa sana huwa man kijidooyey alkatla biulmi ulma walin dilaw lan kijidooy ari soo dilay ulmi bilaaw kalku kasto ilaa yawm alqiyama ladilaw yani dambi kuley wal kuley wa wadon abiyla mutafakun aleyh adeskana mutafak waay